kolaba dadka mucalimiinta inta badan waxay iska jecel yihiin dadka inay su-aalo weydiiyaan marka laba keed jeceshihiin inaan eh, muxaadarada aan wada muxaadarayno iyo inaan keligay muxaadareeyo keed keed jeclaan lahaydeen inaan ani keligay muxaadareeyo iyo inaan kulligeen wada muxaadarayno keed jeclaan lahaydeen inaan kulligeen wada muxaadarayno soo maaha haddaan kulli wada muxaadarayayno marka inaan istaagay noqonaysaa soo saas ma aha ayib bismi illaahi araxmaan araxiim in alxamda lilaahi naxmaduhu tacaala wanastakfiruhu wanastahdiih wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله aada iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan ballaaran ee run ahaantii qofka mu'minka ah qalbigiisa uu ku farxo kelimada aan jeclahay anigoon muqadime iyo hordhac badan wadaago Eh, horta marka koobaad awowgay aadan wey awowgay laakiin aniga magacayga maxamuud sheekh xasan sheekh aadan baa la yidhaahdaa laakiin dee baasboorka markii tigadhada la goynayaa aadan lagu qoraa marka magacaygu aadan ma ahaa awowgay baa aadan ah marka horta saa ola socda insha allah mar koobaad walaaluuna waxaa laga qaabkii baasboorka ugu qoraa iyo tiidhada inay arkeen baan u malaynayaa eh, mawduuca ku saabsan isfahamka lamaanuhu waa gundhiga tarbiyada haddii aad ciwaankaasi aad eegtaan laftiisaba muxaadaro noogu filan isfahamka lamaanaha lamaanaha waxaan ka wadaa labada isqabta baan ka wadaa lamaanaha isfahamna waa taqaanaan oo labadaa inay is-afgartaan oo labadoodu isfahamsan yihiin waxaa midhaha ka dhalanayaa waxna waa geedkii waxna waa midhihii intaa ila fahma bes ah waxna waa geedkii waxna waa midhihii geedku waa labada isqabta laamaha iyo caleemaha iyo midhahana waa caruurtii iyo midhihii laga guran lahaa haddii uu geedku nool yahay xididdo waaweyn leeyahay haddii uu geedku biyo badan cabay ayuu laamana bixin karaa midhana bixin karaa hoosna yeelan karaa indhahana u roonaan karaa tusaalaha qoyska wanaagsanna waa geedkaa wanaagsan wey waxaan doonayaa waa mawduuc aad u dheer inaan qodoba ahaan idinla wadaago idinkana aad ila wadaagtaan insha allahu tacaala haddii alla yidhaahdo horta marka koowaad waa inaan dareensannahay wax la yidhaha almas-uuliya masaladan ayada ah oo mas-uuliyada ah waa inaad garanayso waqifuuhum inahu mas-uuluun istaajiya waa kuwa wax la weydiin doona maalinta qiyaamo haddaba su-aashu waxay tahay almas-uuliya asaa'ilu fiiha huwa allah cidda wax weydiinaysa waa allah su-aasha midhaha laga guranayana laba wey imaa najaaxun wa ijaabatun saxiixa wa baraa'at wa baraa'un lidimma oo markaasi ay noqoto natiijo wanaagsan iyo guul waa imaa inaad ku dhacdo horta labadaa mid weeye wax ka dhexeeya ma leh qodobka ugu muhiimsan oo cajaa'ibka ah oo aan toos ooga bilaabaya anigoon saa sheegay hordhac badan samaynin lamaanaha maxay isku fahmayaan horta waa inay qudwo noqdaan labadoodaba mid lagu daydo mid walba midka kale waa in lagu daydaa su-aal ilmahaaga maxaa lagaga dayanayaa maxay kaaga dayanaya ilmahaagu ilmahaagu waxay kaaga dayanayaan wax walba xagga cibaadada xagga sidqiga xagga ammaanada xagga runta xagga xuquuqda xagga muusoodka xagga qosolka xagga caqliga xagga tacliimta xagga wax akrinta waxbarashada ixtiraamka sabarka dulqaadka miyaan tirin karnaa ilmahaagu horta waa inaad tahay qof lagu dayan karo mar koobaad walidaalika ayaa nin shaaciran hadalkiisa aad u jecla wuxuu yidhi amartuka alkhayra laakin ma wama staactu wama staqamtu famaa qawlii laka istaqib wuxuu leeyahy waan ku amray khayr laakiin anigi ma samaynayo khayr baan ku amray laakiin anu ma samaynayo toosnow baan ku leeyahay laakiin anigu ma toosnanaye hadalkayga wiil yahu qur-aanka aqri ana aan qur-aanka aqriyaynin ya gabar yahay xijaabo ana shanta subaxnimo aroosaan ka imaanayo soo maaha bal ii sheega masaa'ilkaas yani suurtagal maaha horta masalo qudwe la yidhahdaa imaan doonta insha allah haddii alla yidhaahdo waxaan doonayaa inaan su-aal ay weydiino ragga haddaan su-aasha ku bilaabo maxaa loo guursadaa gabdhaha horta maxaad u guursatay gabadha islaameed maxaad u soo xaraysatay oo aad gurigooda oga soo kaxaysatay ma taqaanaa jacayl ah laa ilaaha illa waaya ayib jacaylku inoo imaan doonaa insha allah haddii alla yidhaahdo mushkilada ogu weyn hadda saa'ilkaasi walaalkaninka dhallinyarada jawaabtiisu waa midda wax kharibta weeye mas'alada marka laga egay waan ku jeclahay waa idinku jeclahay beerka i xanuunaya habeenkii ma seexdo kaale i seexi iwaa welwelay taa weeye mar gabdhaha lagu soo xareeyey wixii waa dhammaaday durbo oo la kala tegaya ayib horta koo waxaa la isu guursadaa haddaan idiin soo khulaasay mar koobaad in la helo gabdhaha ma weydiiyaa su-aasha ay gabdhaho ciidankan gabdhaho aad u badan yihin maasha allah waxaa la yidhi gabdho iyo maxaa la dhihi iyo hadalba ducala-aan bay tarmaan maasha allah gabdhaha ilahi waa noo tarbiyey tabaaraka wa tacaala ayaa gabdhihiinaan dhexda qaybtan fadhida maxaa la isu guursadaa ko mas-uuliyad ah, waxaa la isu guursadaa inaad mas-uuliyad qaado bal horta in lagu tajrubeeyo ma tahay qof horta mas-uuliyad qaadi kara mise matiid ya waxaa loo guursadaa in sakiino iyo deganaan iyo xasilooni in la helo waxaa loo guursadaa inaad ka inaad ka soo baxdo calool xanuunkii iskaabulanimada ya yacni madax xanuunkii iyo walbahaarkii iyo walwalkii iyo xaqla xanuunkii iyo madax xanuunkii iyo korontadoo kaa maqan hataa qofka iskaabulada ah gurigaa ka dacwooda maxaa yale gurigu saaka ka tegay aroortii duunidii oo sidii u laaban buu u soo noqonayaa laakiin markay gabadh yar guriga kuu joogto magaca sheekh ninka saailka ya faysalow faysalow markii aad saaka aad ka baxdo guriga oo gabadh yaroo qurux badan aad guriga oga tagto oo mar alla markaas saa u baxdo sariirta aad ku seexata ay si fiican u jafto go ay ka bedesho dariishadaha tirtirto jikada kuu gasho guri idgoon oo caraf badan oo daqsiga soo gala la xukumayo daqsiga xataa daksiga soo galaa la xukumaya markii iridda lagaaga imaado oo horta meesha buqbuqa lagaa fiiriyo inaad soo socoto markii lagu arkana si tartiiba ah albaabka lagaaga furo markaasaa u soo gasho lagugu soo boodo ma ninkaa iyo waxaa isku mid a ah, nin caawa gurigii ka tegay duunigii iyo bustihii si iskuu laalaaban yahay saxankuu saaka qureecda ku cuna baa weli meesha yaalla waxaa loo guursadaa xasilooni iyo deganaan iyo idmi'naan horta in la helo ko waxaa kaloo loo guursadaa shahwada ilaahay qofka bini aadamka a ah ku beeray inuu u helo xalaal waa ilaa xaaraan buu la aadayaa waxaa kaloo loo guursadaa alinjaabu walxifaadu cala aljinsi albashari bini aadamku inuu tarmo oo bini aadamku inuu bato ayaa loo guursadaa waxaa loo guursadaa istiqraar istiqraaru lmujtamac iyo wa bulshadu inay inay sacaado hesho in qaraabo iyo qoys la helo kullu dalika waxyaabaha loo guursado weeye su-aal baan rabaa hadda inaan weydiiyo ayib waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashan yani in laga jawaabo gabdhaha waxaan rabaa inaan dhaho ninkaagii qalbigiisibaa isxidhay oo kaasii jeestay meeqa furaad haysataa ood ku furto ninkaa qalbigiisa qalbiga inaan furnaan rabnanaa meeqa fura ayaad haysataa oo ninkaaga qalbigiisa aad ku furan kartaa furaha koobaad muxuu noqonayaa laabudda waa inaad haysato furayaal aad ku furanayso ninkaaga qalbigiisa ragga hadday xaaskaaga qalbigeedu isxidhoy kaa sii jeedsato meeqo fura ayaad haysataa oo aad ood xaaskaaga qalbigeeda ku furi karto aye aye gabdhaha maxaad adeen kow furaha koobaad ya sabarka ma dahdeen cuntada qodobka koowaad waa cuntada sidaa daraaddeed u fiirsada waxbaan rabaa marka inaad ii sheego maadaama oo gabdhuhu ay dhaheen raggu way hunguri wen yihiin waxa ragga lagu hanan karana waa caloosha saa daraaddeed gabadh baa intay u timid nin xakiima bay ku tidhi waxaan doonayaa magaaladan dadka degan dumarka degan inaan noqdo gabadha uu ninkeedu ugu jecel yahay yacni gabadha ugu sarraysa inaan noqdo wuxuu yidhi waayahay waan kaa dhigayaa waxaad yeelaysaa toban xabo oo sagaal xabo oo timo ah. waxaad ka soo goysaa libaax libaax waxay tidhi libaaxa ii dirin dadku cunaaye jacaylka ninkaaga waxay kaaga xidhan tahay toban xabo tima inaad libaax ka soo goyso waxay la tashaday dadkii khubarada u ah, lahaa xayawaanka libaaxa war libaax see loola saaxiibaa waxaa la yidhi libaax waxaa loola saaxiibaa hilib in la siiyo neefay soo qashaa way u dhigtaa wuu cunaa subaxa dambe mid kale way u dhawaataa wuu aaminay wuxuu arkay yacni arsaaqadiisaba inay halkan ka bisishahay saa daraaddeed gabadhii wuu isku aaminay gabadhiina kama cabsanin ilaa marka dambe ay neefkii hortiisa u dhigto ilaa intuu cuno uu seexdo kadibna inta halkaa qoorta iyo ka salaaxdo ayuu markuu xoogaa seexdo ayay xabatina dhag ka siisaa indhaha markuu kala qaadana gacantay marisaa isagu ma taabanayo berri bay u keeni neef adhi ah tobankii xabo oo timaha markay soo jartay ayay oola timid ninki waxay tihi waa kuwa tobankii waa soo helay su-aal baan ku weydiina see tobankan ku soo jartay buy waxay tihi waxaan ku soo jaray intii aan tobankaa xabo jarayey libaaxa calooshaan u buuxinayay haddaba wuxuu yidhi haddaa doonaysa ninkaagu inuu ku jeclaado caloosha u buuxi <laughs> inana ninkaagu libaaxa kama khatarsano soo ma libaaxana kama cunto badno libaaxana kama waraabaysno haddaba gabadha doonaysaa ninkeeda inay qabato uusan meel la aadinay horta ado waxaa ceeba gabadhan oo marwa inuu ninkeedu qureec la-aan ku kallo waxyaalaha waayahan wadamadan lagu arkay waxaa weeye adeer ismariska iyo konfalaxka cunoo iska socay islaantaasi ani ma quman ani ilama qumano inay islaan talow haday jiran tahay waan garan karaa hadduu wax kale jiro waan garan karaa laakiin gabar caafimaad qabta oo raalliye noqon rabta oo janno rajaynaysa oo ninkeeda doonaysa qalbigeeduunuusan meel kala aadin inay iyadana iska mashquulso ama ay seexato kadibna ay dhahdo ninkeeda haye wuxuu cunaba ena ka waraynin maya ma taa hal dalqa in lagu furo waay laakiin insha allahu ma dhacayso ragga waxaan leenahay noo daaya gabdhaha saa daraaddeed u fiirsada gabadh walba hadda meesha fadhiya maasha allah gabdho badan baa fadhiya isku day inaad beri haddaad ahayd gabdhaha aan quraac samayninay may may may soo kaco ninkaaga qora waxaa ceeba in lagu arko ninkaaga oo maqaaxiyun cunto ka cunay mar walbaba fashil waaye waxaa la garanayaa guri saxa inuusan ninkaa kasoo toosin ma la fahamsoomaan gabdho maanta si fiican baan isu waansanaynaa idan furaha koobaad muxuu noqday cuntuu noqday furaha labaad waa maxay ya waa sanka ha furaha labaad waa sanka iska ilaali ninkaagu sankiisa wuxuu dhibsanayo yuusa arkin hadduu ninkaagu adiga jidhkaagu caraf gabdhaha waxaan u sheegaa waxaan jeclahay raggan in aad u dhegaystaan warkan waa war muhiima ah. gabdhaha waxaan ku dhahaa horta gabdhaha adeer baan u ahay idiin sheegay waalid baan u ahay waana jeclahay gabdhaha soomaalida saa daraaddeed markaan la talinayo waxaan oola taliyaa qaab waalidnimo ee oolama taliya qaab nin caadiya ah inaan ahay marka qaab waalidnimo abaan oola taliyaa waxaan siiyaa siro hoose oo khatar ah ayaan siiyaa baaswori yar yar waxaa ka a ah, waxaan dhaha gabadhay markaad doonayso inaad ninkaaga isu qurxiso nadaafada kadib kareemka aad marsanayso saddex afar xabo oo cadara ku dar waxaan u diidana ma garanaysaan lanna gabadhu hadday intay barfuun soo qaato bish bish ay isku siiso jirkeedu wuxuu ahaanayaa maxay meel roob ka daay roob intugu daay roobka meel laka daay meel laka tegey ninka hadduu meel san ka saaro waa abaar meel hadduu san ka saaro waa barwaaqo lama doonayo waxaa la rabaa inaad kulli barwaaqo noqoto waxaa taa lagu gaari karaa oo keliya inaad karaamkaad marsanayso intaa laba saddex laakiin ogaada qodobkan ogaada gabdhaad u dhegaysta waxaad ogaataan waayahan markii wadamadan la yimi dadka sankaa xidhmay alerji badan baa la qaaday marka barfuunada khatarta ana ninku kaaga fogaani haddaad aragto markuu ku carfiyo asagoo hindhisaya ka fogow saas daraaddeed waa inaad marka horeba taqaanaa ninkaaga barfuunka ku habboon waa inaad taqaanaa soo maaha marka horta taasi waa sir khaas ah waa qodob wey idan maxaan haynaa adiga jirkaaga waxaa weeye waa sanki wey qodobka saddexaad ee furaha saddexaad waa maxay qodob kasta oo gabdhaha iyo wiilashu waa isku mid adigana waa lagaa rabaa maxay nadaafadii waa lagaa doonaya haddaad nin tahay maanta o adiga oo makaanig ahaa ama adiga oo tagsiilo ahaa ama adiga oo eh, macallin ahaa ama adiga oo shaqaalo ahaa haddaad xaaskaaga oo qurux badan u timaado de maxay u baahan tahay waa nafle waxay u baahan tahay sida ay kugu isku qurxisay inaad adiguna iskugu qurxiso sida uu dhihi jiray cabdullaahi binu cabaas radia allahu tacaala canhu waxaan jeclahay xaaskayga inaa iskugu qurxiyo siday anigaba iskugu kay qurxiso warkaa waa la fahamsano furaha waa maxay ya faraha saddexaad waa maxay faraha saddexaadee waa isha ha fiiri weligaa iska ilaali inuu ninkaagu soo galo guriga adiga oo baatigii basasha qaba waa ceeb taa waa ceeb may gabadhu markuu odaygeedu guriga soo gelayo waa inay indhaha waa inuu ka dhergaa fiiri indhaha cuntada markii lasoo dhigo indhaha laga dhergaa xataa alcaynu tacsha qabla alqalbi baa laga ishu waxbay jeclaataa qalbiga ka hor soo ma aha saa daraaddeed cuntada indhaha laga dharga adiga oo qurux badan oo weliba ninkaaga waa taqaanaa wuxuu jecel yahay iyo dharkuu jecel yahay maxaa lagu garanayaa maxaa luu garanayaa hadduu maanta uu ku yidhaahdo wallaahi dharka aad baad ugu qurux badnayd ogow ninkaa dharka wuu soo jiitay sidaa daraaddeed furayaasha waa qodob muhiima ah jiddan weeye qodob kalaa jira waxaa la yidhahdaa alibtisaama gabdhaha qaar baad moodi in habeenka o dhan la dilayay oo ragga qaar baa iska xanaaqsan oo asagoo buuqaya oo xanaaqsan buu soo galaa maxay kaa dhimaysaa inaad ilka caddayso ragga ajaanibta waa loo ilka caddeeyaae maxaa diidaya inaad ninkaaga u qosasho markuu guriga soo galo saaxiib adigu maxaa diidaya markaad gurigaaga soo gasho adigoo carfoon oo cadayan oo qoslayo dhoolla cadaynaya inaad xaaskaaga u soo gasho maxaa diidaya iisheeg wax diiday idan waa muusoodka iyo dhoolla cadaynta waxaa la yidhahdaa mafaatiixu tafaahumi bayna zawjayn labada qof waxay isku fahmayaan bal aan khulaaseeyo intaa dee aan ka soo tago waxaan doonayaa hiqatu zawjayni bibacdihima waxay ka qaadanaysaa dowr cajiiba ah. fiiriya markay labada isqabta isku kalsoon yihiin aaharta ka dhalanaysa ilmaha waa sacaado waa liibaan waa farxad waxaa weeye waa qodob qodobka kale alixtiraamu almutabaadal labada isqabta waa inuu mid walba midka kale u xurmeeya xurmo ma taqaanaan xosho ma taqaanaan qadarin ma taqaanaan yani fiiri fabajaxanii fabajaxtu yani fabajaxat nafsi yani waa i weyneeyeyo anigana waan isla weynaaday xadiidku musar akriya xadiidku musara waa xadiid cajiib ah haween koob iyo toban oo meel fadhiistay oo raggooda ka sheekaynaya dee qabl islaam bay ahayd lama ogolo hadda in laska sheekeeyo laakiin min baabi taarikhun bay caashe u sheegaysay waana xadiid bukhaari kusoo sugnaaday oo mataqaanaa saxiix a weye marka aad bay u tilmaamayeen laakin waxaa la rabaa inay noqoto zawji almasu masu arnab wariixu riixu zarnab caraftu waa barfuun taabashaduna waa maxay taabashaduna waa sida baalka la yidhahdo bakaylaha oo kale maxaa la yidhahdaa ixtiraam almutabaada labada qof waa inay is ixtiraamaan maxay isku ixtiraamayaan xagga caqliga xagga caqliga iyo maskaxda iyo xiwaarka su-aal labada isqabta ma iskhilaafaan haa qodob baan ka hadli doonaaye markii la iskhilaafo ma la wada xiwaartamaa oo ma la wada fadhiistaa oo ma la wada hadlaa oo ma la isqanciyaa mise qof walba wuxuu doono ayuu sameeyaa waxaa la yidhi ixtiraamku waa shayga ugu qaalisan oo reer isku dhisa xaaskaaga markaad ka maqanta iyo markaad la joogto ninkaaga duu kaa maqaya duu kula joogo waxaa jira wax la yidhaahdo الاحتiراam waa la iskhilaafi karaa lakin الاحtiraam waa la ismaan dhaafi karaa lakin الاحtiraam idaaraة اlkhilaaf qodobada igu muhiimsan bay ka mid tahy kol ba culama khiyaar aho ajilo aho mawduuca aad u yaqaani way fadhiyaan reeraheenna waxa ugu khatarsan khilaaf hadduu dhaco see loo daaweeyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maamulaa khilaaf hadduu dhaco see loo idaariyaa khilaaf hadduu dhaco see loo maareeyaa khilaaf hadduu dhaco see looga wada hadlaa khilaaf hadduu dhaco see looga tallaabsadaa khilaaf hadduu dhaco sidee loo wada hadli karaa oo la isku qancin karaa reeraheenna waxa ugu khatarsan dumiya oo qodobkaa way lama garanayo fannu lkhilaaf waa qodob gooni ah oo culimmadu ay dawraad iyo kutub ka alifaan fannu lkhilaaf see ama idaarat lkhilaaf ama fiqhu lkhilaaf maxaa la isku khilaafi karaa in badan reeraheenu isma yaqaanaan soo maogdiina horta taa ma inaan lays aqoonba waxaan jeclahay inaan dhaho qofkay fursaddaa dhaaftayow maanta fursaddaa ka faa'iidayso caawa waa inaad bilowdaa adiga iyo zawjkaaga oo waa maxay awalan qodobka koobaad waa maxay asbarano arrimay taqaan horta waa muhiim labada qof inay isbartaan ani maxaan jeclay ma taqaanaa maba taqaanba ninkaaga wuxuu jecelyay xata alaan ma taqaanay xaaskaagu waxay jeceshahay xata alaan ilaa man raxima rabu lcibaad war haddaanan aqoonin waxaad jeceshahay haddaadan aqoonin waxaan anigu jeclahay sideen oga gud seen kuu siin karaa xaqaaga mar walba tusaale labaan ka dhigaa u fiirsada muxaadaraadka inta badan aan qoyska ka hadlo laba tusaalaha la ka soo qaadaa waana dabeicadda ragga iyo dumarku ay keliya haddaan la isbaran marka la iskhilaafo haweenku inta badan way ooyaan ama maxaa la yidhahdaa qolkay isku soo xidhaa ama hadday doonto way hadashaa oo buufiska iska saartaa raggu inta badan wuxuu doonayaa inuu iridda fig ka dhaho oo iska buxuu doonaya marka horeba haddaan la dhihin haddayna gabadhu dhihin dhegayso sheekhow anugu haddaan xanaaqo gurigan isku soo xidhaa ha itaabanin haddaan xanaaqo waxaan doonayaa in in aan hadlo oon iska saaro naqaska ha ila hadlin ninku u yidhaahdo haddii qaar baa haweenku markay xanaaqaan guriga shaqo ugu dhaqaaqa way dabiicaddu way kala duwantah ninkuna markuu xanaaqi wuu baxaa haddaan aniga adiga arrintaa isku ogeyn maxaa dhacaya waxaa dhacaya ina dha maxaa soo duduubaysaa soo bax hadduu ninku dhaho anigu haddaan cadhoodo waan baxaa gardarrada yaa iskale haddaad iridda istaagto ma adaale mise anaa leh adiga iridda istaagay baa leh waayo waxaan kuu sheegay haddaan xanaaqa waan baxaa waxaan soo laabanayaa anigoo kuu sida maxay anigoo ubax ku wada allah anigoo ubax kuu sida so anigoo shukulaato kuu sida anigoo soo nafisay anoo ragga la soo sheekaystay anigoo masaajid ku soo tukaday ayaan kuu soo noqone waxaad yeelaysaa adu ha ila hadlin haddaan xanaaqo isku ogaada kadib ninkaagu markuu xanaaqay ridda usii fur inana hadda isagu wuu jira yahay adigana dhakhtar baata labada isqabta labadu waa dhakhaatiir asal laakiin hadba midka xanuunsada ayay jiradu haysaa ka kalena waa kii caafimaadka qabay haddayna labadooda marka aynan ahayn labo dhakhtar haddayna ahayn ma isdaaweyn karaan maya daawadii baad cudur ka dhigaysa reerkun halkaas ayuu ku dumayaa waxaa jira idaaratu lkhilaaf tayib waan iskhilaafnaanay adiga ma naqaano seen u tacaamulnaa carruurtiina halkanay joogaan aye ma caruurta dhexdoodaan ku murannaa ma caruurta dhexdooda isku qaylinaa ma caruurta dhexdooda isku qabsanaa ma carruurta dhexdooda baan wax walba samaynaa iiga jawaaba waa la guryaheene ha waa la guryaheena waana waxa ugu badan oo dumiya saas daraaddeed culamaau tarbiya marka ay arrintan ka hadlayan waxay dhahaan abadan labada qabta lama ogolo ee lamaanaha biwujuudi alawlaad caruurta oo joogta inay inay ka wada hadlaan wax u tusinaya carruurtu inay shar yihiin abadan qodobka aan maanta hoose inteenan ka xariiqno maasha allah aan intaa hoose ka xariiqno odaygaadu hadduu kugu xanaaqo maxaa samayn haye odaygaaga hadduu kugu xanaaqo carruurtoo joogto maxaa samayn gabadhee ka jawaabi karta aniga ficil baan rabaa ma hadda halkan la joogo allahi khat may waxaa la doonayaa ficil baa la doonayaa haddii odaygaagu kugu qayliyo maxaa samayni waad aamusi sooma ha waad aamusi waad fadhiisani waa soo weysaysani haddaad tukanayso laba ragcood baa tukani shaydaankaa la iska naaraa kadibna aye goormo ayaad adi iyo ninkaaga wada hadlaysaan markay caruurtu markay caruurtu seexdaan qaabkeed u wada hadlaysaan fadhiga maad ku wada hadlaysaan mise jiifka jiifka ah ma fadhigaa lagu wada hadlaa mise jiifka jiifka shaqooyin kalaa loogu talagalay fadhiga lagu wada hadlayaa marka fadhiga lagu wada hadlayana dhegaysa gabdho waxa idin sheegayo aad u dhegaysa waxa idin sheegayo aad u tadbiiqiya u dhaqangeliya marka aad miiska soo fadhiisataan miiska waxaa soo dhigtaa biyo cad iyo qudaar qurux badan soo dhig qudaar soo dhig miiska macmacaan soo dhig miiska buskud iyo kackac iyo muxuu ahaa xalwe iyo wax uun taqaanaa wax yar waxaasi waxay khafiifinaysaa iyo ubax iyo horta miiska inaad qurxisaa lagaa doonayaa yaa awoodi kara arrinta cariga gabadhee awoodi karta hadda in la sheega way iska fududahay laakiin waa kuma qofka siday tahay u tadbiiqin kara waxaad arki doontaan midho aad iyo aad u yaa badan oo cajaa'iba kadib markii la fadhiisto waxaa la doonayaa qaabka loo wada hadla in la yaqaan hadalka waa inaan la iska goynin waa inaan la isku qaylin laakiin laba suuraan siinaya khaladka yaa hadda yaa lagu khaldamay kawa ka waran ninkaa lagu khaldamay gabadhi baa maanta khaladka leh laba siiqaan rabaa marka ninkaan rabaa inaan su-aasha weydiiyo laba siiqo kee fiican culummada ragga ragga mashaa'ikhda laba siiqo kee fiican laba qaab inaan dhaho gabadhay arintan wax badanna waan kaaga digay waadna garan la-dahay meel xun baad ku socotaa arintan maanta aad igu samaysay ma aha arrin u dulqaadan doono go'aan baana ka gaari doonaa waa wasiirkaaga arrimaha gudaha ma kula tahay inay natiijo iyo midho fiican ka dhalanayso okay taasi waa mid midda labaad hadaan dhaho xabiibtii magac fiican ogu yeed inaynay magacan hadda innagu iskugu yeedhno wax badanna waan ku celinay xaaska aad qabto hooyadeed baa magac u bixisa aabahe soo ma adi gabadhan iyadoo labaatan jir ay kuu timid soo ma toddobiy toban jir soo magac ma u baxsatid ninkan ku yimid magac ma u baxsatid adig iyo isaga isla taqaanaan bas magac markaad ninkaaga ugu yeedho qalbiga laga taabanayo magac markaad ninka oo gabadha uu ninka ugu yeedho qalbiga laga taabanayo ma wax reer galbeedkuna barayaanba ma wax reer galbeedkuna barayaan ma maaha wax bugaagta reer galbeedka laga akhristo waxa idiin sheegay oo dhan waa wax shareecadeenna asal u ah waa wax shareecadeennu ay ta'siilisay wey markaad dooda xabiibtii ma ogtahay tahay horta waxa adduunka dumar jooga saa u fiiriyey inaa adig la soo dhexbaxay ya horta markaaba baraf baa dushka fuulaya kow qodobkaa keliya horta qodobka labaad hadalkii aad igu tidhi haddaan anigu ahaan lahaa markaan fiiriyo meeshaad iga joogto qiimahaad ii leedahay yani sharafta aad ii yeeshay oo aana soo koobi karin markaan eego hadalka aad ani igu tidhi anuu maba kuu quureenba afkaygana kama soo baxeen kelimadii hore iyo kelimadan dambe iyo miisaama qofku kelimadan dambe ayuu macnaheeda iyo macaankeeda dhadhaminaya mise kelimadii hore oo tahdiidka ahayd qaab baa loo wada hadlaa waa haddaad ani rajo iga leedahay weeye haddaad dan iga leedahay weeye haddaad ijeceshahay weeye haddaan xaaskaagi ahay oon marwadaadii ahay oon caruur kuu dhalay oon dharka kuu dhaqo oon cunto ku siiyo oon jiko kuu galo xaquuq waaweyn khilaaf yaroona dhex maray miyay dhici karta in nolosheenna aan saa u baabi'ino ninkii gabadhnimada kaa soo saaray soo ninkii reerkiina meeqaad reerkiina la joogtay aabbahana la joogtay waxaa gabdhaha qaarkood in sideed iyo toban sano lagu soo guursaday toddobiiyo toban sano ninkeedana ay afartan sano isqabaan soo saas maa afartan sano nin aad la noolayd ma wax sahlan ba inaad si suhuulo sidan oo kale aad dhahdo un waa nin soomaaliyeede laad ku dhufo ma dhici kartaa waxaan doonayaa inaan dhaho qaabka noocaasa markii caruurta ay u arkaan fiiriya hooyadan hadalka macaan iyo aabbahan hadalka macaan ee isu sabraya ee isu dulqaadanaya ee isu qoslaya ee isu quruxda badan markay carruurtu arkaan waxa dhacay mataqaanaan raadka ay carruurta ku reebayso mataqaanaan waa meeshaan lahaa waa gunta gundhigga waa meesha ay ku leedahay tarbiyada ilmaha eh mataqaanaan ilmahaasi waxa ay noqonayaan gabadh hadday tahay waxaa la yidhi ixsaa'iyaadku waxay tilmaamayaan waa gabdhaha guurka u degdega gabdhaha guurka u degdega waa gabdhaha qoyska aan ka sheekaynayna gabadha waxay leedahay talow anigu aabbahay oo kale ma heli karaa talow aabbahay oo kale ma heli karaa talow hooyaday oo kale ma heli karaa ma heli doonaa ayuu dhahayaa wiilku laakiin waxaa ii suuraysataan asuraakh min qibali alwaalidayn hadday labadii isku qayliyaan carruurtii oo joogta cadamu lixtiraami washatm hadday ixtiraam la'aan iyo cay iyo tabadul tuham iyo almuqaacatu fi lxadiid iyo altaharub an masuliy min almas-uuliya iyo haddee waxaasoo dhan ay dhacaan maxaa dhacaya waxaa dhacaya ilmuhu waxay galayaan waxay u yaqaaneen annafaqu lmudlim yacni nafaq mugdi ahoo madow bay carruurtu gelayaan meel adag oo khatar ayay gelayaan saas daraaddeed lamaanaha inay is-ixtiraamaan oo isqadariyaan waa qodob asala oo aada iyo aada muhiim ah wey waxaan doonayaa inaan dhaho qodob kale asidq lamaanaha isqaba run ma ku wada dhaqmaan sidqi ma ku wada dhaqmaan ay qodobka waa qodob aada cajaa'iba ah waay sidqi iyo run ma ku wada dhaqmaan ninkaaga run ma kula dhaqantaa oo daacad ma kaa tahay ficilkaa samayso run ma kaayo oo sheegtaa qawlkaagu run mayo muu sheegtaa ninka xaaskiisa run iyo daacadnimo iyo sidqiba kula hadlaa mise waxaa weeye nolosheennu waa warwareeg iyo daba isdabamarayn iyo ya waa in la ogaadaa sidqi waa muhiim walidaalika mas'alada sidqiga iyo daacadnimada hal qisaan raba inaan kusoo koobo way dheer tahay laakiin iyadoo kooban baa insiinaya ma maqasheen gabadh la yidhaha umu sulaym ya sidqiga iyo daacadnimada xikmadda iyo caqliga alhakaa walxikma walxinka ay gabadhu leedahay iyo ninkaba gabadhaasi waxaa qabay saxaabi jaliil oo abu talxa la dhihi jiray radi allahu tacala canhu arda wiil yar ay u dhashay ayaa xanuunsaday asagoo maqan ayuu dhintay si fiican la socda gabdho caqligiina iyo maskaxdiinina aad u dejiya ragguna aad ha u dhagaysteen waxaan dumarka iyo ragga ka dhexaysaa muxaadaradan wixii qolo aan magacooda sheega qolada kale ku jiraan hoogayoo ba'ayay mayn dhihin walwalayay gablamayay wiilkaygii baa dhacay kii dhalay awe inkaar qabaha bannaanku jira waxba nagama ogo waxba war nagama hayo maya wiilkii intay meel ku duuduubtay ayay horta jikada gashay horta cunto waxay soo karisay yaa badanoo nin akhyaaro loo kariyo ma wiilkaagu meyd yahay baad jiko karin yaad cunto karinaysaa haway karisay haddee ka warramad idinku haway karisay cuntadii markay karisay ayay haddanana jidhkeedii ka shaqaysay qurux gabadh caawa aroos ah haddee dabcan biabiic biabci gurigana waa qurxisay markaasaa abu talxa markuu yimid waxay ku soo dhowaysay qurux iyo qosol iyo sidqi iyo ammaano iyo mas-uuliyad bay ku soo dhowaysay inaba way iska ilaalisay wax argagaxa su-aashii u horreysay weydiisay weydiiyey waxay noqotay iga waran wiilkii waxay ku tidhi hadda unbuu ogu degan yahay war ma la fahmay hadda ogu degan yahay macnaha laga wado beenna way iska ilaalinaysaa ujeeddo inay gaadhana way doonaysaa waxay tidhi hadda ayuu ogu degan yahay tallaabaduu gaabiyey marka wuxuu wiilka yarkaa ha toosinin allahu akbar cuntadii bay ku soo dhaweysay sharaftii bay ku soo quruxdeedii bay ku soo dhowaysay bay ku soo dhowaysay waa la markii la casheeyey waa gabadh aroos ah waxaa dhex maray xidhiirka xidhiirkii dhex mari jiray laba isqabto isjecel waliba haye ka warrama wiilkaagi oo mayda inaad aroos noqoto ya ya gabdho waxaan gabdhaha aad iyo ragga oo laga dagaalanaa mar walbaba war waxyaalahan yar yarkaa ah ka taga meesha loo socdo iyo hadafka loo socdo iyo ujeedada weyn waxaa weeyaan waa maalinta ilaahay uu jannada nagu abaalmarin doono tabaaraka wa tacaala ilahay jannada nagu kulmiyo siduu halka noogu kulmiyo tabaaraka wa tacaala waxaasoo dhan waxaa ka daran gabadhii mar alla markii xidhiirkii dhacay ayay tidhi soo dhawow abu talxow reer deriskeenna ah fiiri gabdhii hore waxay ku mashquuli jireen reer dariskeenna ah hadday ammaano aanu ka soo qaadano ay naga soo doontaan ma u diidaynaa mise waanu celinaynaa waa ammaano combyuutar baad ka soo qaadatay caqlan wa sharcan haa waanu celinaynaa hadaa waxay tiri dhegayso si fiican u dhegayso wiilkeennii ammaan uu ahaa ilaahay xaggiisuuna nooga yimid tabaaraka wa tacaala ilaahay baa noo soo diray na siiyey haddana ilaahaygi lahaabaa dib u qaataye wiilka ha loo raadiyo qabri iyo xabaal nabigu u tegey alayh sla abu talxa wuu u sheegay qisadii nabigu intuu qisla wuxuu yidhi baaraka allahu lakuma fi laylatikuma allah idin barakeeyo habeenkiinni xalay ahaa taabiciinta qaar ka mida ah waxay dhaheen haweenayda umu sulaym habeenkaa uur bay qaadaye uurkii wiil bay dhashay wiilkii waxaa la arkay sagaal wiil oo uu dhalay oo quraa ah oo meel ku wada subcinaya allahu akbar haddayna gabadha ahayn gabar muhiim oo sabar badan wiilkaas ooma dhaafeen ya gabdhaha aan doonayna inaan ku dayano oon wadadooda qaadno iyo ragga aan doonayna inaan ku dayano waa waa muhiim waan ujeedaa sheekha muqadimka warqad buu isoo qoraya laakiin waxaan doonaya alxub jacayl maxaa utaqaana horta aa isweydiina caawi aan sheekaysane jacayl maxaa loo jacayl jacayl jacayl waan maqalay waa maxay jacayl horta aan wada hadal maxaa laga wadaa jacayl yaa qeexi kara jacayl maxaa laga wadaa jacayl shaksiga aad jeclaanayso waxaad ku jeclaanaysaa waa maxay ma qurux baad ku jeclaan ma hadal macaan baad ku jeclaan maxaad ku jeclaanaysaa maxaa laga wadaa jacayl mafhuumu lxubi maxaa la yidhahdaa mafhuumu lxub waxaa weeyaan shareecadeennu meel cajaa'iba bay leedahay meel macaan bay dhigtay maxaa la yidhahda mafhuum lxub mafhuum lxub jacayl maxaa laga wadaa jacaylka dhun runta ah ee dhabta ah ee xaqiiqada ah waa in rabbi la jeclaado jacaylka allah jacaylka nebi maxamed sal l slam jacaylka mu'miniinta kadibna cidduu ilaahay kuugu daray nasiib inaad jeclaato jacaylkana waa maxay waa ixtiraamka iyo qadarinta iyo sharafta iyo sidqiga iyo weynaynta aad qofkan u haysa baa la yidhahdaa xub alictiraaf bilkhaa su-aashaasi ma gabdhaha weydiiyaa mise ragga markaanu isku dhacno markaanu isku dhacno rag haddaan nahay dembiga ma qiranaa gabdha haddaan nahay dembiga ma qirana maalan aniga xaaskayga baa isku dhacnay markaan isku dhacno oo aanu wada hadalno khaladkii aniga aan yeeshay ma ictiraafaa gabadhu khaladka yeelatay ma ictiraaftaa ragga iyo dumarka ragga iyo dumarka koodee ayaa khaطأ iyo khaladka qaata ma ragga u badan mise dumarka u badan axsant ma ragga u badan inay dembigooda qaataan mise dumarka u badan horta ragga bal aan siiyo culamaala eh, haddaad xaaskaaga isku dhacdaan markaad wada hadashaan aada aragto inaad khaladka adu leedahay ma warwareegaysataa qiil miyaad raadisaa mise markaaba khaladka waad qaadataa raggu way qaataan ya ya markas haweenkaa gar daran ayib aye gabdho hadduu ninkaa uu kaa gardaray aad ka gardarantaho dado ay gardaradu kugu caddaato gafka markaa ma qaadataa ma qaadataan ayib waxaan weydiinaynaa sheekh cabdiraxmaan iyo sheekhayga sheekh eh, sheekh siciid sheekh siciid masaladaas waa masalo ee u baahan baan u malaynayaa akrin dheer iyo nafsiyaadkoo la akriyo ma ragga u badan mise dumarka u badan ani intaan akriyey raggu way qaataan khata'ooda dumarku durba ma qaataan haye waa lagu khilaafi karaa shee abdiraxmaan baadhuta rabaaxay ku dhifan doona ya soo saas ma aha mise dumarka durba khaladkooda ma qaataane ragga durba khaladkooda qaata soo maaha dumarku ma qaataan khaطa markiiba ayib arrintaa waa daraaso la sameeyey dib baad ugu noqon doontaan khata markii la yidhaahdo yaa markiiba qaadanaya ninkaa laga yaaba inuu dhaho aye waa sax raalli noqo gabadha waxaa laga yaba way dhahdo waaye maxaad iigu samaysay oo sidan maxaad ii yeeshay oo maalinta horan waa waxbay gocanaysaa fara badan waxay dhahaan dikru ljafa dikru safa dikru ljafa bacda safa jafa dikru safa bacda safa jafa alictiraafu bilkhata waa qodob asagana aada muhiim u ah haddaan soo aruuriyo ilaa shanta daqiiqo ii hadhay atasamuxu waa qubulu ikhtilaaf yacni labada qof inay iscafiyaan khilaafka dhexdooda ana mid walba midka kale inuu aqbalo oo mid walba mid kale uu kiisa qaato waa qodob asagana aada iyo aada muhiim u ah altacaawun waaltashaawur waxaa kamida ah tacaawunka iyo wada wadatashiga atacaawun wada qabsashada iyo wadatashaawuru iyo wadatashiga ninka iyo labada labada isqabta waa inay wada tashadaan waa inay ka tashaawuraan sida oo kalena waa inay iska tacaawunaan guriga waa inay ka tacaawunaan caruurta waa inay ka tacaawunaan kelimadii ugu dambaysa insha allah reerka doonaya inay wanaagsanaadaan afar baa laga rabaa ko inay ka midaysan yihiin xagga cibaadada ma layla soo socdarta inay ka midaysan yihiin xagga dhaqaalaha xagga cibaadada xagga dhaqaalaha xagga tarbiyada iyo xagga mustaqbalka iyo meesha lagu dambayn doono afartaa reerka aan ka midaysnayn afar baa sugaysa yaa garanaya afarta sugaysa qof hadduu dhinto maxaa meeqa jeer ba allah akbar la dhahaa takbiir sooma jinaaza sugaysa waa qofka reerka waa u dhamaanaysaa saa daraaddeed ha la is lacag yar baa isku qabsan waxaan la yaabaan mataqaana reer dhan oo muslima oo isku qabsanaya wax yar oo sandareero ah wax yaroo maxaa la yidhahdaa adduunyo bedelka la rabay inay mid walba intay caruurta ay midig iyo bidix qabtaan inay dhahan alxamdulilah inta yare ilahayna siiyey naxmad tabaaraka wa tacaala saas maaha ilahay waxaan ka baryay tabaaraka wa inuu qoysaskeena qoys wanaagsan ka dhigo ha laysu sabro ha laysu dulqaato ha lays jeclaado xubi ha laysu muujiyo daacad ha laysu noqdo wabitaali waxaa weeyaan waxaa la gaari doonaa natiijada meesha ugu sarraysa malaa'igna ma nihin waa laysqabanayaa meesha ugu dambaysana qalbigiina waxaan gelinaa iimaanka allah aakharo oon xusuusanno mar walbaba adduunyadan waxba ma aha meesha xaqiiqada waa aakharo halkaana aan ku dadaalo in sha allah hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma wslama wbaaraka la muxamadi wla alihi wصaxaabati ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat اllahi barakaatu